sal allah wslm cla nabiyina mxamed qaala almusanifu abulxusein muslim ibn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllahu tacaala baabu nadbi nadari fiiradu waa wanaagsan tahay sunno weey ilaa wajhi اlmar'ati naagta wejigeeda la fiiriyo wa kafayha iyo sacabaheeda iyo calacalaheeda liman qof baa loo sunneeyaa inuu fiiriyo una bannaan tahay yuriidu dooni tasawujaha inuu guursado haweenayda ninkii rabo inuu guursado waxaa u bannaan inuu wejigeedii iyo ka fiiriyo buu ku leeyahay kafaynkeeda kafaynku waa intaa cumaacumaha ah isacbaha iyo intaasa waxaa la dhahaa kafayn intaasuu ka fiirin karaa annabar لأجل azawaaj ama لأجل albayci waashiraa ama لأجل shahaada hadday tahay beec iyo waxgadasho iyo waxgadid iyo bakhraati iyo arrimahaas iyo guur iyo xaaladahaasi waxaa bannaan in la fiiriyo wejiga haweenayda waa la fiirin karaa hadda masaladu ka hadlaayana waxaa weeyaan masalatu zawaajiga guurkii weeye waa xadiid hadda nas daahira kuma aha hal fiiriyaa la yidhi laakiin fiiradaasi ilaa maa yadcuu nikaaxaha wixii qofka oogu yeelaya oo u soo jiidaya gabadha inuu guursado ayaa la yidhi ha ka fiiriyo maxaa yeelay xadiid kalea lafdi kalea wuxuu ku daray nabigu liannahu axraa an yu'dima baynakumaa sidaas ayaa waxay ku dhowdahay ama owlo u tahay inay isfiiriyaan labada qof ay isguursanaysa ama gabadha la fiiriyo in hadhow guurkii uu noqdo guur daa'im ah kol haddii marka fiirada ajinabiga ama ajanabiyadda ay xaaraam tahay asalku saa yahay muuminiintii iyo muuminaadkana la amray indhahooda inay ka laabaan waxaan ilaahay u bannaynin oo cawraadka iyo wejiga iyo waxoo dhan ba hadii la yidhahdo cawra kol hadday xaaraan asalku tahay <clears throat> waxaa loo baneeyey xaajo iyo daruuro darteed wamaa ubiixa lilxaajati wadaruura tuqadaru biqadriha marka wixii xaajo iyo daruuro loo baneeyo asalkii xaaraana inta baahidu ay tahay baa lagu soo kaaftoomaya sidaasaa keentay marka in wejigii iyo gacmihii lagu kaaftoomaya leanna asalkii xaaraan buu ahaa arrintaa danta iyo xaajadaasaa keentay in la fiiriyo xaajadii marka intaad ku gudan karto ma dhaafi kartid wixii gabadha kaaga firan wejigeeda waxaa kaaga firan quruxdeedii iyo quruxla'aanteedii iyo midabkeedii iyo nooca aad ka rabto wejigaad ka akhrisan kartaa kafaynka iyo sacabahana xagga jismigeedii iyo hiribkeedii iyo hilibyarideeda nooca uu qofku rabuu ka garan karaa oo ka akhrisan karaa intaa marka hadduu arko ku filan kafa ku filan marka horena xaaraan bay ahayd in la fiiriyo intii baahidu ay keentay ee daruuro darteed iyo xaajo loo banneeyeyna intaasa kaaga filan waayo maa ubiixa lilxaajati tuqadaru biqadriha wamaa ubiixa lidaruura tuqadaru biqadriha wixii xaajo iyo daruuro loo banneeyo inta hadba qadarka baahidu ay tahay baa lagu kaaftoomaya sidaasay marka qabaan bacd ala'ima sida shaaficiyadoo kale qaarkood waxay qabaan oo <clears throat> xanaabiladiiyaa kamid yihiin qaarkood alwajhu waalkafayni waalqadamayni wasaaqayni waalcunuq waara's intaba waxay leeyihin waa laga fiirin karaa madaxa luqunta wejiga gacmaha lugaha hoose intaasaa laga fiirin karaa bay yidhaahdeen oo waxay leeyihin waa waxaa gabadhu markay caadi tahay oo gurigooda joogto inta ay bannaysato weeyaan intaasaa u bannaan ninkii raba inuu guursado inuu fiiriyo niman la yidhaahdo daahiriya oo imaam daawuud binu cali la yidhahdo oo isagu waa ku xeel dheeraaday oo meel fog buu gaarhsiiyey ibaaxadii iyo bannayntii buu ku tawasucay ilaa maa yadcuu ilaa nikaaxihaadii buu ku tawasucay oo ku xeel dheeraaday jamiica badanihaa buu leehay waa la fiirin karaa arrinkaasna maxaadiirta ka dhalan iyo fitanta ka dhalanayso maa laa yakhfaa weeyaan waxaan qarsoonayn wey qof ajanabi ah in laga fiiriyo meel walba fitanta ka imaan karto qof walba uu dareemi karaa walidaalika culummadu arrinkaas si cad u inkireen oy dheheen maya kuma jirto arrintaa iyada meesha marka halla fiiriyadaasi nabiga calayh salaam uu yidhi isa fiiriya gabadha ayay culummadu ka niqaashayaan ma cilmihaa bicilmihaa am bikayri cilmiha inay og tahay miyaa shardi ah oo loo sheego oo tidhahda waan ku fiirin rabaa iyo ayadoon ku ogeyn waad fiirin kartaa waad u gaban kartaa gurigooda iyo meel intaad ka fiiriso marka haddaad ku qanacdana alxamdulilah haddii kale waad iska tegi kartaa labada ra'yada culamadu way ka hadlaan oo waxay leeyihiin maya waa inaad u sheegto leanna waxaad dhici karta inaad meelaan loo baahnayn inaad gabadha ka aragtaa dhici karto fitna meesha ka imaato kuwana waxay leeyihiin maya gabadha haddaad u sheegto tiraad inaan ku arkaan rabaa oon guur kugu arko ku qancin weydo niyad jab bay ka qaadaysaa arrinkaas marka adigoo niyad jabanin intaad fiiriso hadday ku qancisana hor u soo soco haddii kalena dib u laabo labadoodana wej bay leeyihiin iyo nabar labadaas ra'yi iyo labada aragti laakiinse wuxuu ku jirtaa ixtiyaadka iyo xadarku inuu qofka maaragtay gabadha u sheego oo hadduu ku qancana khayr ay tahay haddii kalena intii loo ogolaaday bas uu ka arko sidaasaa xadar ku jiraa fiirada marka gabadha la fiirinayo shuruud baa loo shardiyaa kow shardiga waxaa ugu horeeya an yaczima bilayhi qaarkood hadduu aqadan rayiga in loo sheego wey waa inuu go'aansado gabadha inuu guur ka rabo ujeeddadiisu ay guur ka tahay markaa wey markaa wixii xaaraamtaha loo baneeyey oo arrinta ay u guur waa inay ka tahay ujeedadiisu uu madlab sharci ahoo baqsad sharciga waa inay ka tahay ta waa inuunan khalwo iyo meelu gaar aho labadooda keliya aynan isla gelin fitna idinka dhalan kartee fitna ka dhalan kartee arrintaa iyada shuruudahaasaa ka mid a ah annadar falyandurtaa xadiidka kugu imaanayo amarkaasi ma amru libaaxa mise waa amru nadbi ma sunna mise waa iska ibaaxo aho haddaad fiirinin waxba dhib ma laha mise waa sunno oo inaad fiirisa ayaa sunno iyo ajir baa laga helayaa oo amarkaasi nabiga calayh isalaatu wasalaam khilaafu bayna alculamaa qaar waxay leeyihiin falyandur taasi waa amru libaaxa liannahu amarkaa wuxuu yimid bacda nahyi nahyi kadib buu yimid walamru bacda nahyi yufiidu libaaxa shay marka hore xaaraamahayoo la diiday haddii laguu banneeyo bannayntaa dambe waxay faa'iidaysaa ibaaxay faa'iidaysaaye sunnanimo iyo waajibnimo midna ma keento ka qowlihi tacaala waidaa xalaltum fasdaaduu oo kale ka dhigan tahay haddaad xalaalowdaan xujayey ama cumrada maxajka dadkii u tagay ee la yidhi ha ugaadhanin ugaadha la yidhi haddaad xalaalowdaan oo xajkii bogtaan fasdaaduu ugaadha la yidhi marka fasdaaduudaasi waa amrun bacda nahyi axad yiri ma jirto waa sunna ama waa waajib inay xujayda xajka markay bogaan ay ugaadhaan ee waxaa weeyaan taxriimkii hore waa laga soo tegay hadda xalaal bay inay tahay ka dhigan tahay qaarna waxay leeyihin amarkan falyandurhaa ka fiiryada waa nadbi liannahu idaa xalaltu fasaaduudaasi hadduu yahay amrun bacda nahyi oo aan maslaxo kale ku jirin markaas way markaan dhahayno lilibaaxay faa'iidaynaysaa bannaanibay faa'iideen <clears throat> laakiin hadduu amrun bacda nahyi ay maslaxo la socoto masaxadaas keenaysa sunanimada ayaa keenaysa masaxadaas ayaa sunanimada keenaysa ka qowlihi sala allah alayh wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha waxaa inaga reebay qubuurta inaad ziyaarataan nahyi buu ahaa fazuuruuha amarkan dambe amarkaas bacda nahyi weeye laakiin maxaa la socda maslaxa oo ah fainaha tudakiru lmowt fainaha tudakiru alaakhira arrinkaas la socota fasaara nadban istixbaaban sunnay noqotay nadbi ah liannahu amru bacda nahyi maxdia ma noqonine maslaxaa la raaciyey wakadalikum sidan tanna waa sidoo kale oo falyandurhaa fa inahu axraa an yu'dima baynakumaa ayaa lagu daray inay labadan qof ay isku qancaan oo gurigooda iyo reerkooda u deganaado hadhowna kuba ani ooma mareeraynin sidan iyo sidaan u qaadanayo ku qaatay ma aha iyo sidaan moodaya maadan noqon inaynan dhicin oo la kala tegin waxaa arrintaas ayada ah ilaalinaya in marka horeba iska fiiriiso haddaad ku qanacdaan hore u socoto kadib deedna guur hadduu dhaco gabadhaad aragtay unbaa lagu soo gelbinayaa hada huwa ara'yu alwlaa walaqrab wallahu aclam qaala almusanifu raximah اllah xadaana abu bakr bn abi shayba wzuhayr bn xarbi wlafdu lizuhayr bn xarbi abu khaytamata qaala xadaana wakiic bnu jaraax qaala xadaana sufyaan athawri can smaaciil bn umaya can cabdillahi bn curwa can curwata bn zubayr bn cawaam can caaisha um lmuminiina radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi tasawajanii rasuulu llah rasuulki ilaahay baa i guursaday sala allahu caleyh wasalam cafwan qaala xadaanaa ibna abi cumara xadaanaa sufyaan can yaziid bni kaysaan can abi xaazim salmaan alashdaciyi mowla caza can abi hurayrata adowsi cabdiraxmaan ibnu sakr adowsiyi radia allahu canhu ardaa aktaru saxaabati xadiian cala alidraaq qaala abuu hureyre wuxuu yidhi kuntu cinda nabiy nabiga agtiisaan joogay calayhi salaam faataahu rajulu nin baa nabiga u yimid faahbarahu wuxuu u sheegay annahu asagu tasawaja inuu guursaday imra'atan haweenay min alansaari reer ansaareeda faqaala lahu rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu ku yidhi anadarta ilayha ma fiirisay gabadha ayada ma iska fiirisay qaala laa maya buu yidhi qaala fadhab fandur ilayha fiiri faina fii acyuni alansaar gabdhahan reer ansaareed indhahooda shayan waxbaa ku sugane xagga indhaha shayantaasi yari indhayari ama eh wax maaragtay indhahooda iyo ilyartooda ayaa wax maaragtay ku haraa dhalxan ahaanihiyo ayaa ku hadha labadaba waa leeyahy wallahu aclam marka fii acyuni ansaari shay-an buu yidhi gabdhaha reer ansaareed indhahoodu waxay waxbaa ku sugane iska fiiri inay wixii ama ceeb iyo wax kaasoo kale hadda waadan ku qanci karin iska hubso ayuu nabigu sala allah alay wasalam yiri marka hadday naseexo timaado iyo in qofka loo naseexeeyo kiibada iyo xantu way bannaan tahay markay tahay naseexo maxdi ah ujeedadu ay tahay qofka muslimka ah ay kula tashaday inaad u naseexayso dantiisa iyo maslaxadiisana aad u sheegteed qof kale inaad ku xadgudubtay ujeeddadaada aan ahayn marka waxaa weeyaan waa naseexo weeyaan naseexadaasna caam iyo khaas labaduba way ku bannaan tahay kiibadu hadda acyunul ansaar baa layidhaha waa caam ansaaroo idil ayaa laga hadlay si khaas ahna hebel iyo hebel iyo kada iska dhowr waa la dhihi karaa hadday naseexo loola jeedo ama abu jahm farajulu laa yadacu اlcasa can caatiqihi wa ama mucaawiya fasucluuku laa maala lah somaars tanna waa qiiba khaasa weeyaan oo suuradii baa ah laakiin way ka baxday xaaraamnimadii iyo xantii xaaraantaheed ujeeddadu waxaa weeyaan uu ninkana loo naseexinaya naseexadana ma dhici karta haddaadan oga digin waxaas oday waxaa iska ilaali iska ilaalidaasna qofka kale way dhibaysaa qaala waxadaana yaxya binu maciin abu zakariya صاaxiب أحمد بن حنبل قال xadثna مروان بن معاaوية الفزاري قال xadثna يزيد بن kaysاn عن أbي xاaزم سلمان الأشجعي عن أbي هurayرa in badan baan soo sheegnay abu hurayre abu xaazim hadduu ka wariyo waa salmaan hadduu salama ka wariyo ninkii la dhihi jiray sahl binu sacd isaacidina salama binu dinaar alacraj almadani waayo abu xaazim can abi hurayra salmaan wey qaala abu hurayre wuxuu yidhi ja'a rajulu ila nabiy nin baa nabiga u yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi ninkii inii tazawajtu imra'ata min alansaar gabar reer ansaariyadaana baa loo guursaday oo isagoon iska fiiri fiirinin buu ehelkeedi iyo la heshiiyo deen waa loo ogolaaday faqaala lahu nabiyu sala allahu aleh wasalam baa yidhi hal nadarta ilayha ma iska fiirisay fa ina fii cuyuuni alansaar ansaar indhahooda shay waxbaa ku sugane oo qofka isagoo faadila oo qiimo badan ayuu haddana dhaliil iyo cillo yeelan karaa qofkii ku qancanaa khayr weeyaan qofkii ku qanci waayana calaa cilmin markaa isagoo og oo wixii garanayo ayaa la rabaa inuu ku galo haddii kale lakaga tago qaala qad nadartu ilayha waan iska fiiriyey qaala calaa kam tasawajtahaa meeqaad gabadha ku guursatay qaala wuxuu yidhi calaa arbaci awaaqin afar uuqiyad uuqiyadna waxaa la yidhahdaa wasnu arbaciina dirham wasnu arbaciina dirham boqol iyo lixdan dirham bay noqonaysaa markaas afar waqiyadoodoo min arbaciina waa boqol iyo lixdan dirham bay noqon maa yuqaarib arbaciina riyaalan sacuudiyan bay dhahaan arbaciina marka waa lacag iska yar markii loo fiiriya hadda laakiin ninka asagaa ah wuu nabigu wuxuu ka fahmay inuu ahaa nin faqiirahoo gacantiisu iska yar tahay sidaa darteed buu nabigu canaanto faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam baa ku yidhi calaa arbaci awaaq afar waqiyadood ah ma afar waqiyadood baad ku guurisatay gabadhood meel oga dhigtay kaannamaa tanxituun waaba waxaad mooddaa inaad qortaan alfidata fidada ka soo xoqotaan min curdi hada aljabal buurtan dhinaceedaad mooddaaba lacagta fidada inaad ka soo gurataanba war xaggeed ka keeni maa indana maa nucdiik marka uu nabigu u imaanaya wuxuu weydiisanaya kaalmuu rabaa markaasu wuxuu afar ooqiyadood maxaa isku saartay oo meher ah waxaad moodaa lacagta iska helaysaan dhulka qofanaysaan maa cindanaa agtaanana maa maa nucdiika waxaan ku siino waxaan kugu kaalmayno oon kugu kaalinno oon guurkaada kugu kaalmayno ma hayno ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ma dhihi jirin kuma siinayno laakiin maa cindanaa haddana wuxuu rajo gelin jiray rasuulka calayhi salaam oo ama nooimo waxaasaa maqanoo sugaynahay ama meel heblaan kuu dirayna wax ka raaso warka wuxuu yidhi nabigu walaakin casaa waxaa dhow an nabcahaka inaan ku diraan mudannahay fii bacdi ciidan tusiibu minhu ciidankaasi la diraayo waxay helaan aad wax ka heshid bacd yacni waa zakada soo iyo kharaajka iyo jizyada iyo xoolaha lasoo gurahayo dadkaasi loo dira ayaan ku raacinaynaa marka adiguna wal caamiliina calayha aad noqotido oo sidaa aad wax ku soo heshiidin sidaa wax kusoo heshid alcaamiliina calayha ayb an nabcaa fii bacin tusiibu minhu aad wax ka soo heshide oo qofka markaa inuu zakadaa uu soo aruurinaayo wax ka qaato waxaana uu hadhow kaalmaysto oo berihiisa ku fushada yaa u bannaan raxmadda rasuulka calayh salaam iyo siduu qofka hadduuna wax u haynin markaas uu oola maarayn jiray wax inuu u raadiyo ayayna tusaysaa oo ninkii reerkiisa kaa nooleeyana waa rag reerkaa nin nooleeyana rakaroori bay dhahaan marka nabiga calayh salaam hadduu wax waayo waxba maahayna ma dhihi jirine wuxuu isku dayi jiray wax la raadiyo yaa martidayda iyo martiqaada saxaabadu la hadli jiray nabiga calayh salaatu wasalaam hadduu waxba haynin fa bacaa ciidan buu nabigu diray ama dad ilaa beri cabsi buu u diray sakadoodii bacaa dalika arajula ninkaasuuna nabigu diray fiihim dadkaa la diray dhaxdooda yuu raaciyey oo yidhi adiga lahaa guur baan ku cusbaayo ordo wax ka raadso meesha ayadoo shaqadana usoo qabo dowladda xadiidka marka wuxuu faa'ideynayaa inaan la badinin oo qofka uuna isa saarin meher uunan tabar u haynin meher uuna tabar u haynin arbaca owaaq oo iska yartahay laakiin ninkaasi ku culus tabartiisa ma aha tabartiisa haddayna ahayna inuu isa saaro ma aha oo dayn uunu bixin karin inuu dusha saarto arrintaa ma fiicna hadduusa kari karo waxba dhib ma laha hadduu awood u leeyahay isagoo oon curfiga iyo caadada dadka aan khilaafaynin liannahu hadduu curfiga khilaafo oo wax meher oo la arkin oo la maqal uu ku dhawaaqo adara nafsahu wa adara kayrah naftiisina wuu dhibay oo culays buu isa saaray dadkiina sabab buu u noqdayoo albaab buu furay hadda waxaa laleeyahay hebel baa intaa ka kadhig ku kala wuxuu le anna waan ka siyaadinaya markuu meherku uu qaaliyoobo oo guriga iyo diyaarintiisii arooska uu qaaliyoobana guurkii baa yaraanaya guurkii baa hoos u dhacaaya hadduu guurkii yaraado oo dadkii guurka u baahnaa ay guur xalaala waayeenna fitantii iyo madaakhishii shaydaanka badanaysa ayaa badanaysa saas darteed waxaa la rabaa marka horeba in arrintaa laga taxadaro baabun wuxuu ku saabsan yahay asadaaq meherkii wa jawaasi kownihi inuu ahaada inay bannaan tahay tacriima qur'aan qur'aan la baro qofka haweenka ah in lagu meherin karo wa khaatima xadiid iyo fargashii bir ah iyo wakayri daalika waxaas waxaan ahayn oo min qaliilin wax yar oo kaiirin badan ah meherku wuu noqon karaa waistixbaadu kownihi inuu ahaadaa wanaagsan amsamiata dirham shan boqoloo dirham liman laa yajxafu calayhi liman laa yajxafu bihi qofkii arrinkaasi uunan ulays ijxaaf ku ahayn ijxaaf iyo culays qofkuunan ku ahayn shan boqol inuu gaarsiiyo dirham marka shan boqolsha macnaha wuxuu u leeyahay waa tii nabiga haweenkiisa inta badan lagu guuriye meherka looga dhigay weeye oo qofkii kari kara waayo qofkaan kari karinna wuxuu kari karo markaad meherku ma leeyahay ad xad yar iyo xad badan oo la dhaafin karin ay culamadu ka hadlaan qaarkood waxay leeyihin laa xadda liqaliilihi walaa likaiirihi yaridiisuna xad ma laha oo kullu maa yutamawal ama wax allala wixii nafci leh oo dhanba meher wuu noqon karaa laba kabood ama muxuu ahaa bir fargashii bir ka samaysano wax iska yar weyaan macno weysiin ahayn iyo wixii badan oo waataytum xidaahunna qindaaran qindaarku waa xoolo aad u fara badan weeye xad ma laha sakfi ma leh sakfi aclaana ma laha saas asfalo hoosena ma laha meel ugu dambaadana ma lahee waxaa weeye wixii hadba qofku uu kari karo nafcina leh ayaa meher noqon kara shardina maaha inuu xoolo noqdo wuxuu noqon karaa cilmi cilmi baan ku barayaa qur-aan baan ku barayaa kitaab baan kuu dhammaynayaa juscan baan ku barayaa hadduu yidhaahdo oo saa ku heshiiyaan oy ogolaato waa diyaar diyaar wey addoon bay aheedoo waa la xoreey xorayntaasaa meher loo dhigay sax waaye marka xiskan wa macnan waxyaalaha macnawiyaadka ee waxyaalaha maxsuuska intaba wuxuu noqon karaa meherka wuu noqon karaa ee khaasuma ahaa wax gaar oo muxadada khaas ba culamada qaar baa xadidaysa qaarkood gaarsiya rubu diinaar qaarkood cashrata daraahim haddii daciifaana ku soo aroortay qaala xadaana qutayba bnu saciidi haqafi qaala xadaana yacquub yani bnu ibraahim yacquub bnu cabdiraxmaan alqaari qaaradun waa qabiilkii ku dhashay camad iyo xaazim kan waa kii kale sheegaynay weeye salamatu binu dinaar maxaan ku ogaanay sahal binu sacad buu ka wariyaa kii horena abu hureyru ka wariyaa salmaan baa la dhahaa can abi xaazim salamata bnu dinaar almadani alacraj azaahid can sahal binu sacdin isaacidiya abulcabaas xaa xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif qal xadaana cabdاlcaزiiz bn abi xaazim can abi abi xaazim salama bnu diinaar can sahl bni sacd bn saacidiy abucabaas soo sheegnay dhowr jeer abulcabaasna saxaabado laba nin besa la dhahaa cabdulahi bnu cabaas iyo sahl bnu sacdi kunyadooda abulcabaas labadan baa la dhahaa qaala jaءat imra'atu ila rasuuli ilah naag baa nabigu u timid calayh salaam faqaalat waxay tihi ya rasuula allah ji'tu waan imaaday ahabu inaan hibeeyo laka adiga nafsii naftayda naftaydii baa adiga kuu hibeeyey wamra'atan muuminatan in wahabat nafsaha linabiy in araada anabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin gabadh mu'minada hadday nabiga u hibaysa nafteeda waa guursan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanku guursaday hadduu yidhahda khalaas wilaaye ooma baahna liannahu annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nabiga mu'miniintao dhan naftooda ka xiga oo ka owlaysan midda labaad arrintaa khaas bay nabiga ku tahay khaalisatan laka min duuni lmuminiin nabiga gaar ku ahayd khulafaau raashidiin umaradii mu'miniinta saalixiintii iyo culimmadii ka dambaysay inta midna uma bannaana in nabadhaadu ku guursado waa ku hibeeya intay tiraado haye uu yidhaahdo guurku saa ku dhammaado ma jirto laabudda min wilaaya waa inuu weligii uu keeno nikaaxii jidkiisii shuruudiisi arkaantiisa la mariyo sidaas weeyaan waxaa nabiga ka ahayn sala allahu caleyh wasalam oo aayaddaasi ay nas ku tahay in nabiga calayh salaam ay khaas ku tahay arrinta ayadaa gabadhaa waxay tihi nabi allow naftaydaan kuu hiibeeyey bay tiri fadli bay ku yeelatay arrinkaas min fadaa'ilihaa bay ka mid tahay inay maahmaahatay oy jeclaatay rasuulka inay oori u noqoto marwo u noqoto oo umulmuminiin noqoto zawjadiisa ay noqoto nabiga calayhi salaam u khidmaynaysay ee aakhariya adduunba saaxiibka la ahayd arrin weyn bay gabadhaasi himma caaliya meel fog bay hamatay oo hahaabatay waana arrin fiican oy ku ammaanantay Ah, markii gabadh anas binu maalig uu dhalay ay tii intay markuu hadalka uu xadiidkaasi u sheegay ya waxay tihi atahabu lmar'atu nafsaha lirajul ma naag baa nafteeda nin u hibeenaysa ama waxay sheegayso yaa intuu canaantaybu wuxuu yidhi hiya axsanu minka waafdalu minka wahabat nafsaha lirasuuli illaah nabiga calay salaam bay nafteeda u hibaysa ayadaa kaa fiican fa ilayha rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa gabadhii fiiriyey fasacada nadara fiiradiibuu kor ugu qaaday oo korbuu u fiiriyey fiiha wasawaba hoosna waa u dhigay ka fiiri gabadhii guur bay sheegatay guurkana waxaa soo maray in laiska fiiriya inay tahay waa fiiri rasuulka ala salaam walada dariishadaysaba in wejigana laga fiirin karo lugaha laga fiirin karo waa dariishan kara xadiidka uma kadib baaba'a wuxuu nabigu foorariyey rasuulullah rasuulka calayh salaam ra'so madaxiisibuu foorariyey calayh salaatu wasalaam madax foorarinta ka dhigan kuma qancin qofkana wuxuuna ku qanacsanayn oo uuna jeclayn khastarkuma inuu qofka kale uu hadalkiisa uu uusa aqbalo iguursan yahaye haye shardi ma aha qofkan hadduu rabo labada dhinacba waa inay isku qancaan hadduu nabigu fiiriyey waa ka fawararsaday laakiin nabiga adabtiisa fiiri sala allahu aleyh wasalam xusnu khuluqiisa fiiri adabahu rabahu faaxsana tadiiba ah, wainaka lacalaa khuluqin cadiim sala allahu aleyh waaalih wasalam gabadha hadduu fiiryey nabigu wax kale ma dhihin ma dhaawicin ma dhihin ada raalliga ahaw iyo kuguma qancin iyo ma dhihina shid buu ka yihi rasuulka calayh salaam wa amarse falamaa ra'at ilmar'atu hadday aragtay gabadhu ayadoo caqli bay qabtaay annahu lam yaqdii inuuna u gudin fiiha shayan waxba inuuna waxba u gudinoo jawaab siinin markay aragtay jalasad way fadhiisatay xalqadeedii iyo meeshay fadhiday faqaama rajulu nin baa kacay min asxaabihi saxaabada nabiga ka mid aha kacay waa maxfal la fadhiyo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah in lam yakun laka hadduuna kuu sugnaanin biha gabadhan xaajatan xaaje haddana aad kaa haynin fazawijniiha aniga ii guuri hadda adiga xaaje aad ka lahayn aniga ii guuri nabi allow isaguna waxay ka mid tahay xusnul adab edabta fiican ou ku hadlay muuna dhihin nabi allow ii guuri muu dhihin aamuska nabiga wax kastoo ixtimaali kartaa marka wuxuu u bandhigay asagii oo yidhi haddayda xaaje aynaad ka lahayn haddaad ka leedahay kumaba jirtaba laakiin haddaanad xaajo kalen ii guuri saxaabadu markay nabiga calayh salaam la hadlaayaan aadaabta fii xamli ku lahdi jiray dilyadayn ninka dhihi jiray shirbaaq ibnu maalig waa kii dhihi jiray yaa rasuul allah aqasuuratii salaatu am nasiita salaaddii ma la gaabiyo mise waana halmaantay muuna dhin nabi al salada waxaad ka tagtay salaaddii waa muuna dhihin miyaa la gaabiyey mise waad halmaantay buu aadaabtaas weeyaan saxaabada wax lagu yaqaanay marka wuxuu yidhi haddii adan xaajo kalen ii guuri faqaala wuxuu yidhi fahal cindaka min shay wax ma haysa ahde meher ah faqaala wuxuu yidhi laa maya wallahi yaa rasuul allah ma hayo faqaala wuxuu yidhi idhab tag ilaa ahlika ehelkaada aad fandur soo fiiri hal tajidu shay wax inaad hesho waxba ma hayo qofka hadduu dhaho lagama haraayo siduu u fahmay yani keliya laga sugi maayo ee waxaa dhici karta inuu wuxuu jiraan orod bale wax isku day muxaawalo samee gurigiinni iyo reerkiinni iyo aad fadahaba waa tegey uma rajaca waa soo noqday faqaala wuxuu yidhi laa wallaahi baan ku dhaartay maa wajadtu shay a waxba ma soo helin faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi unduru fiiri bal walow wax weyn inaad raadinaysaa laga yaabaa walow khaatamun walow xasala ow xadara khaatamun haddaad tidhaa khaatamun ow walow khaataman fargashi oo min xadiidin birab allah ka dhigee wuxuu soo raadi fargashi farta la gashado oo kaatun bay dhahaan kaatun iyo khaatun carabiyoo kaatun bal soo raadi bir alla bir ka dhiga dahab laguma weydiinayo xidmana laguma weydiinayo iyo dheemane bal waxaad soo raadaysaa mid bir ka samaysan fadahaba waa tegey uma rajaca waa soo noqday faqaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi yaa rasuul alla rasuul allah walaa khaatamun ma soo helin fardashi min xadiidin bir ah waxba ma soo helin buui sacluuq wey laakiin mutawakil cala allahi xaqa tawakulihi ilahay buu tala saaranayaa low annakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulih la razaqakum kamaa yarzuqu tayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan haddaad ilaahay tala saarataan bismi illahi raxmaan raxiim aad tiraahdo ya yaa fataxa ya razaaq yaa fataax yaa razaaq yaa ilaahu maa fur bismi illahi raxmaan iraxiim ha dhaqaaqdo ilahay baa kuu furaya shimbirta miyaad ka cuntay intay ka lahday aroorta iyadoo meel wax ku ogeyn oo wax meel ay dhigato ay leedahay aan jirin bay iska soo iyadoo gaajaysan bay haddana waxay soo hoyeen iyada oo dheragsan iyo awkaarteedii iyo buurkeeda kusoo noqonaysaa ninkan waxaa ka goa marka inuu xifadiisii iyo reer yeesho oo guri yeesho waxbana ma hayo waxba waa waayey xataa fargashi buu laba qayb baasaa ugu duuban wax kale wato walaakin wuxuu yidhi haadaa izaari hoos haystaa buu yidhi hal mara wey qaala suhayl wuxuu yidhi maa lahu rida soo maarti laba goob maba haystaba hal mara ah basuu haystaa oo corada ugu asturan maa lahu rida goob maba haysto wuxuu yidhi waa kan maradan hoose qaydkan ayaan haystaa falahaa nisfa nis bay leedahay waan isku yeelanayna maradan isku yeelanaynaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam baa wuxuu yidhi maa tasnacu biizaarika wasuntigaada gabadhu maxay ku samaynaysaa ama adiga aad ku samaynood seen u qaybin in lam haddaad adiga xidhato lam yakun calayhaa gabadhii kama soo gaarayo korkeeda minhu shayin waxba wain labisat huda iyada xidhatana lam yakun calayka korkaada minhu shay waxba kama soo gaarayo war qayd yarood qabto baahidii reerkii iyo guurkii ubu baahi weyn u qabaa marka gabadha ku bay ka tahay mooyeene calalkan maxay qaban buu nabig alai salaam adaabihi o dhan baa ka soo xidhmay muxaawalaadka o dhan way soo oodmeen fajalasa rajulu waa iska fadhiistay ah. laakiin hadalka uu hadlay iyo dhiiranaantaas iyo isu soo saariddaasi dhan iyo maslaxu ee u noqotay waxbuu ku heli doonaa afkaada yuunku gabin baa leeyihi afkaada yuunku gabin tolkaa kuma gabeen marka tolkiisna waa ka nabiga iyo saxaabadu uu ku dhex jiraa fa jalasa arajulu waa iska fadhiistay xataa idaa daala majlisuhu fadhigiisii markuu dheeraada muddo uu fadhiyey qaama waa isa kacay fa ra'aahu baa arkay calayhi salaam ninkii oo oh, muwalliyan sii socdoo jeedsaday fa bihi saxaabadii buu amray ninkaas in la soo celiyo faduuciya waa loo yeelay war soo noqaa la yidhi falamaa ja'a markuu yimid qaala nabigaa yidhi maadaa macaka min alqur'aan qur'aanka maxaad ka taqaanaa buu nabi calayh salaam shuf qur nafcigiisa adduunya aakharada iyo ahmiyada uu leeyahay qur iyo wanaaggiisa fiiri maadaa macaka min alqur'aan war qur'aan maxaad ka taqaanaa qaala macii suuratu kada wa suuratu kada cadadaa waa tiriyey suuraduu sheegay baqaruu ku daray suurat lbaqara ayuu ku daray oo qur-aanka imaam u ah hogaamin doonta aakharo fa qaala nabigu wuxuu yidhi taqra'uhunna can daari qalbika korma ka taqaanaa somaarti waa imtixaan kale qaala taqra'uhunna can dahri qalbika shuruu xifdi wax la yidhaahdo ma jirto imaa xaafid imaa hayru xaafid ma xifdisanta taqra'uhunna can dahri qalbika qaala nacam haa yidhi marka ninkan ma aheen badaal ma aheen nin badaalah oo xarig lama sitaana muunan ahayne nin dhinac ku hawlan buu ahaa oo dhinac meel isa dhigay qur-aankii iyo waxbarashadii iyo tacliintii ayaa xoolo iyo adduun iyo mashquulkiisii ka reebtay maanta qur-aankii baa marka u shafeecay kor baan ka aqaanaa buu haddii laakiin adduunna lagaa waayo diinna lagaa waayo markaa maxaad noqonaysaa qiima aan lahayn buu qofku noqonaya nacam buu yidhi qaala idhabtag faqad mallaktukahaa bimaa macaka min waxaan gabadha kugu nikaaxay oo kugu mulki siiyey bimaa macaka waxaad macaado min alqur'aani qur'aan inaad barto ma aha sharafta qur'aanka keliya ee idina xaafid tahay inaad barta la rabaa nafcigii mutacadi uu noqdo oo gabadha gaarsiiso qur-aanka aad taqaanaan gabadha kugu nikaaxay buu yidhi nabiga sala allah alay wasalam khalaf ah, iijaabkii baa dhacay qabuulkiina wuu horreeyey waxaa bannaan qabuulka inuu horreeyo iijaabkana gadaal ka dhaco sida badan waxaa hormara iijaabka qabuulkale wuu ka dambeeya zawajtuka iyo qabiltu inuu zawajtu oo iijaab ah oo marka hore qofkii lagu waajibiyo la siiyay ay horayso qabuulkii oo qabiltuna ay dambaysaa yaa badan laakiin sida masaladan oo kalena way bannaanta haddaa muxuu yidhi fazawijniiha waa qabuul soo merte ii guuri tii nabigu calayhi salaam kuma soo celinin faqad mallaktuka mimackamal qur'aan markuu yidhi qabiltu muuna dhihin ee marka horuu zawajniiha yidhi marka taa iyadoo bannaan tahay waa meesha isku hayaan jumhuurta shaaficiyada xanaabilada iyo xanaafta oo xanaaftu waxay leeyihiin iijaab iyo qabuul waxa hadba horeeya iijaaba ka dambeeyana qabuul marka waxaa weeyaan iijaabku wuxuu ka imaanayaa qofka qofka wax la siinaayo qabuulkuna waa qofka wax qaadanayo baayaca mushtariga saas ku imaadaa iijaab iyo qabuul daayib oo ninka baayaciya alaabta wata ayaa la imaanaya iijaab ninka mushtarigana qabuul buu la imanaya waa sidaas idaa faqad mallaktuka macaka min alqur'aan siiqada marka wax lagu nikaxay ka mid mallaktuka binti mallaktuka fulana binti fulana biidni abiiha hebla mallaktu iyo zawajtu iyo ankaxtu intaba way bannaantay axnaafta iyo maalikiyada arrintaas axnaafta weliba sii tawa socda maalikiyadana bacda alfaad bay ku raacsan tahay shaaficiyadu iyo xanaabiladu waxay qabaan lafdu inkaaxu wa taswiij ankaxtuka iyo zawajtuka labadaasba wax lagu kaxin ama axnaaftu waxay leedahay wax kasta oo keeni kara xataa wahabtu laka haddaad tiraahdo waa bannaan tahay oo ku lafdigana xadiidku waa ku cadiya mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'an bu nabigu yiri alay salam hada xadiidu ibn abi xaazim wa xadiidu yacquub yuqaaribuhu fi lafdi ugu dhow yahay xagga lafdiga yacquub bn cabdiraxmaan alqaari qaala xadana qala fiihu hishaam xadana xamaad bnu وxadثnيi زhayr بن xرb qال xadثna سفyاn بن cuyayنةa xw xadثna isحاaq بن ibrahيm can الdaarawardiي cabdالcaزيز بن محamdi xw xadثna abubakr بن abi shayba qala xadثna xuseyn بن عalي can زاaئرة بن qudama kulhm can abi xaazim سلمة بن dinar can سهل بن sacd بن saacid bhada الxadيiث يزيد bacضهm markood calىa bacضin uu ka ziyaadiyey xadiidka غayra ana fي xadiiثi زاaئda qaala inطلq tag buu nabigu yidhi ninkii faqad zawajtuka waa kuu guuriyey waa meeshay qaateen marka shaaficiyada xaraabiladu riwaayada mallaktukahadaas waa riwaayaة الxadiiثi bاlmacnى lafdigu wuxuu aha zawajtukahaa kaawuwaa tasarufay oo mallaktuha ku bedelay facallimha bar min alqur'aani quraanka lafdigan dambana faaidayno faaidays facallimha quraanka waa taqaanaa laguu nikaxay keliya ma ahee bar facallimha barbari min alqur'aan waad baraysa qaala xadaana isxaaq bin ibraahim qaala akhbarana cabdilcaziiz bn maxamed adaarwrdigii wey hadaayaa soo maray addaarawardiyi midka kulahaa cabdilcaziiz bn maxamed qaala xadaana yaziid bn cabdillahi bn usaam bn haadi hw xadana maxamed bin abi cumar almakiy walafdule xadana cabdاlcaziiz an yaziid yaziidka waa soo martay bn cabdilahi bn usama can maxamed bn ibrahim can abi salama bn cabdiraxmaan azuhri anahu qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radi allahu canha zawja nabiy sal l slam waxaan su'aalay kam kaana sadaaqu rasuulilah meherkii nabiga calayh salaam intee dhannaa oo gabdhaha uu meher oga dhigi jiray xaasaskiisa qaalat waxay tihi kaana sadaaquhu liaswaajihi sadaaqiisa haweenkiisa meherka uu siin jiray waxay ahayd tintay casharata awqiya intay casharta uuqiya labiyo toban uqiyadood iyo wanasha nisfu uqiya qaalad waxay tihi caaisha atadri ma ogtahay ma nashu nash wuxuu yahay ma ogtahay ilaa carabta ayada laftigeeda alfaad qariibu si kala lahoo qaarkood ayna garanayni qaala qultu waxaan laa may nash ma garanayo qaalad nisfu uuqiyadu niskeedu weeyaan fa tilka khamsumiati dirham markii daraahim loo bedelo waxay noqonaysaa shan boqoloo dirham bay noqonaysaa shan boqoloo dirham fahada sadaaqu rasuuli lahi sala alla alay salam meherkii nabiga uu liaswaajihi ku mehersan jiray intaas shantaa boqoloo dirham meher shan boqoloo dirham waxaan soo marray arbaca awaaqi ninkii ku mehersaday gabadhii ninka ku mehersaday inuu nabigu yidhi kaanakum tadxituuna addaa fidata min curdi hada aljabal marka waa nin walba tabartii taagtiis an boqol oo dirham buu nabiga ku nikaaxsaday midda laftirkeedu waa aqlabka haweenka nabiga inta u badnaayen baa laga hadlayaa wailaa safiya bintu xuyay jacala citaaqahaa sadaaqahaa maanoo imaan doonta ah. ummu xabiiba ramla bintu abi sufyaan afar kun baa iyada lagu meheriyey arbacata aalaaf diinaar weliba waxaa jira arbacumiyata diinaar afar boqol oo diinaar afar boqol oo diinaar lacagaadu fara badan wey afar kun oo dirham bay gaaraysa marka taana waxaa weeyaan in kastoo nabiga uunan bixinin ee eh, arrinkaasi waxaa iska lahaa ninkii qiimaha badnaa ee taabicigii muxadramka ahaa ee ahaa meliku lxabasha amjasha ninkii la dhihi jiray radia allaahu canhu ninkaasaa wakiilka ahaa oo bixiyey oo nabiga calayh salaam ku xurmeeyey ku qadariyey ardulxabash baa gabadhaas nabiga lagu guuriyey wakaala lagu nikaaxay isagoo madiino jooga wakaala lagu nikaaxay wayna bannaan tahay gabarh kaa maqan oo meel kala jirta in lagu nikaaxo biwakaalati shaksin aakhar qof baad wakiilanaysaa oo kuu aqbalaya oo qabuulkay kuu ridaaya awliyadoodii iyo wixii mas-uulka ahaa iyo wixii ama maarata wakiilatayaduna ama ayadii waxaana u ahaa waaye marka taas macnaheedu waxaa weeyaan in uu ninkaasi la yidhaahdo anjasha uu meherkii gabadhaasi nabi ka bixiy qof meher waad ka bixin kartaa marka meher waad ka bixin kartaa meherkii anaa qaadoo bixinayo waad dhigi kartaa idmale qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi wa aburabc sulaymaan bnu daawuud alcataki waqutayba bnu saciid walafdu yaxya qaala yaxya akhbarana waqaala lakharana xadaana xamaad binu zayd bni dirham can haabit ibni aslam ilbunaani can anas bni malik ilmasri abu xamzata radia allahu canhu khaatimu rasuuli illah ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu ra'aa wuxuu arkay calaa cabdiraxmaan bin cawf alazuri cabdiraxmaan bin cawf wuxuu ku arkay ahara sufra sufro iyo zacfaraan iyuu raadkeed ku arkay muuqaalkeedii raadkeedii wadaqeedii buu ku arkay jirkiisii iyo maryihiisii sufradana haweenkaa ismariyo isu cusfuriya oo markay ama raggooda ka maqan yihiin imaanayaan ama uu aroos ay gelaysa iyo waxaa la marmariyo gabadha ee jidhkeeda amarmariyo wey marka lacbanaanka ay ismarisay gabadhii baa ilan soo maray qofka arooskoo maa loo ogol yahay maalintaas ayada de gabadha arooskeed buu guursaday fa qaala wuxuu ku yidhi maa haada nin ragaa tahay maxaa ku mariya haweenka waxaa ismarin jireen jidhkaada ka muuqda waa maxay qaala wuxuu ya rasuul allah inii tasawajtu imra'atan gabadh baan guursaday calaa wasni nawaatin laftimir wasankeed timir lafteed oo min dahabin dahba wax dhanoo dahaba ayaa meher oga dhigay qaala nabiga wuxuu yidhi fabaaraka allaahu laka allah ku barakeeye awlid welimo iyo muraad samayso oo faataxamaro mid dabadhahoo kale wey wax gowraco walow bishaati neefare alla ka dhigeen shaata iyo neefara alla ka dhigeen awlid walow bishaat marka alweliimatu min azawj weliimadu inay ninka xaggiisa ka ahaatay baad garanaysaa lama dhigi karo haweenkii reerkii gabadha reerkoodii welimadii iyo qurbaankii iyo howlaha idinkaa iskale lama dhihi karo awlin walow bishaad nabigu wuxuu la hadlayo waa ninkii wey isagaa masuufic ka ah inuu gowraco oo uu muraadsado oo uu ducayso oo iclaamu nikaaxi iyo guurkii oo dadkay wada maqlaan oo shaaca laga qaaday xikamtaasoo dhan baa ku jirta cabdiraxmaan bin coof marka waa loo duceeyey soomaad ducada nabiga alayh salaam fabaaraka allaahu laka barakadiina ku dhacday radia allahu canhu ardaa nin qiimo badan bu casharatu almubaashiriina fi ljanna ayuu ka mid ahaa asxaabu badar wuxuu ahaa aqniyaau saxaaba wa afriyaa'ihim muxsiniinta waaweyn buu ka mid ahaaye markay timaado maalin loo baahan yahay islaamku xoolo u baahan yahay in laga bixiyo tabarucaadka ragga kaalinta libax ka qaatu ahaa isaga cumaan bin cafaan ah, ragga wuxuu ahaa qiimaha badan ee dhaqaalahooda iyo xoolahooda si mugla u bixiyay ahaayeen marka rajulun ataahu allaahu maalan oo xikma labadaba ilahay waa isugu daray diin waxaad ugu dari kartaa ducadii kale ee nabiga alay slat slam ka soo aroortay wabaaraka calayka wajamaca baynakuma bihayr baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma bikhayr af soomaali ad ku tirahdo allah sukin barakeeyo khayr lagu kulmiyo af somaal ku tirahdana dhibaato ma laha dhibaato ma laha ducaha loo duceeyo dadkaas cusub ee guurkaa cusub dhex maray way bannaan tahay waxay dhihi jireen waaga hore carabtii birafa walbaniin ayay dhihi jireen birafa walbaniin waa sida inagaba aan dhahno gabarh wiil iyo caano aan dhahno gabar maba sheegneen wiil iyo caano aan dhahno marka ayago xadiis birafa walbariiq ah, rafaahiye iyo barwaaqi iyo wiilal ayaan kuu maaratay kugu hambalyeennay kugu duceynay marka waxaasoo dhan ka guda weyn barakada wiilaan baraka lahayn gabar barakalaa ka fiican barakada unbaa la rabaa in mar walbaba la aado walbarakatu min allah barakadan xag allay ka timaadaa ilaahu barakee haddaad tidhaahdo ku filan diin iyo dunyaba waa helay qaala waxadaanaa maxamed bn cubayd alhumari qaala xadaana abu cawaanata can anas bni malik albasri ana cabdiraxmaan bn cawf azuhri tazawaja calaa cahdi rasuuli illah xilligii nabigeed u guursaday calayh salaam isagoo sacluuga waxbay haysan waa kii madiine yimid sacd bnu rabiici radia allahu canhu waa kii walaal looga dhigay qiimo badan buu ahaa oo reerkiisii iyo xoolihiisiibu wuxuu yihi kala qaadanno mis mis kala qaadanno markaa isagana nin gob uhu noqday cabdiraxmaan bnu coof oo walaalkii hadduu wax u quuray u turay wuxuu yidhi suuqayge waa muruqaygaan maalihi ah, suuqaygaan aadi waxbaan samaysan allah ku barakaya reerkaada muddo yarba waa ka reerka yeeshay calaa wasni nawaatin min dahab laftimeed wax dhan oo miisankeeda oo dahabu gabadhi meher uu siiyey raalli bay ku tahay iyaduna faqaalow rasuululahi sala alla alay waslam ba wuxuu ku yidhi awrim walow bishaaq weliimo samee guurka in weliimo la sameeyo oo la shanqaro oo ay dadku cunaan oo iskugu imaadaan ooy muuqato ayaa fiican ducana waa laga helayaa shaacinna waa laga helay sharafna way tahay qala wxadaana isxaaq bin ibrahim alxandali ahbarana ibn wakiic اjaraax xadaana shucab bn xajaaj can qataada ibn daxaama sadusi waxumayd adawiil can anas bn malikin radi allahu canhu ana cabdiraxmaan bn cof tazawaja wuxuu guursaday imra'atan calaa wasni nawaati min dahab ayuu ku guursaday wa ana nabiya sala allahu aleh wasalam qaala awli walow bishaatin qaala waxadaanaa haddaad shaata iyo neef ara weydo macluumaa qaayadu walow bishaatin daasi inay shaato wax ka yarba aysan jirin haddaad neef aan haysaninoo aad gowracdana sax wey way bannaan tahay digaag baad gowracday hadda kahor waxaan xasuustaa magaaladan gaarisa waa la yidhi hilibka xoolaha lama cuni karo yaa garanay waagi dalcbilaashka ugu dhammaaday ya dalcbilaashka waa cunaha dadka ololiyey hilibkin inta yaree rubax ayd arkaysaan wuxuu hayo waagaasaa la ogaada waxay tarto rubaxan yare lasoo qaadanayo saa lagu leeyahay cuntada waxay tarto in waxa kala wadaba waxa kala wada hilib lama cuni karaayo geel iyo cad iyo lo mamnuuc adibadii iyo dhakhaatiirtibaa cudur baa jira yidhi culamadiina fatwadiibay soo saareen waxaa loo dhawaani laftiina walaa tulquu biamsitaalatoolakoodi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa tulquu biaydiikum ila tahluka iyo walaa taqtulu anfusakum ha u dhawaanina layidhi mudday arrintaan haysay ma aqaano meeqa bilood bay hayd sheekh yaa garan karta maba yareenba muddo xoogow ahay aheyd aad baa loogu rafaaday arooskii haddee hawshiisibuu wataasabu see la yeeli baa diyaag soo arosan jire waagaasoo kale diyaagii baa kor u kacay diyaagii wagaahir digaag baa lagu aroosan jire waan xasuusta meelaha qaar iskugu imaan jire xafalaadka awlin walow bishaad marka waxaa weeyaan waxaad heli karto bale rasuulka calay salaam waa noo imaan doontaa raashin la keenay iyo intii la hayey baa lagu arooskii buu ahaa waxaad haysato ayaad bixinaysaa haddaada xataa waa haysanin dadkaad ku kalsoon tahay waad dhihi kartaa war isku soo dardaro waxaad haysaan qaala waxadaanaa moxamed bn muhana alcanazi abu muusa xadaana abu daawuud xaa xadaana moxamed bn raafi wahaarun bn cabdillahi qala xadaana wahb bnu jariir xaa وxadaثna أحmed بن khirاaشhin qal xadaثna شhabاaba kulhm can شhucba can xumayd bhada isnaad غayr ana fi xadiiثi wahb qaala cabdiرaحmaan تزawajtu imra'atan baan guursaday buuri وxadaثna isxaaq بn ibrahim ومxamed بn qudama qaala akhbarana nadr bn shumayr qala xadaثna شhucba xadaثna cabdilcaزiz bn suhayb qaala samictu anasan baa maqlo yaquulu li qaala cabdiraxmaan bn cawf ba wuxuu yidhi ra'aani rasuululahi sala allah alay wasalam baa wuxuu arkay wa calaya korkeega wuxuu yahay bashaasha bashaashatu cursin aroos bashaashadiisi iyo quruxdiisi iyo jamaalkiisi ayuu ugu arkay nashaadkiisi iyo faraxiisi iyo dhowlacadayntiisi baa ugu arkay qof aroosa hadda waad garanaysa farax maalintaasi ayaa shaarulcasr baa la yidhahdaa bashaashadiisii wejiga iyo muuqaalkii quruxda ahaa ee jidhka ka muuqday iyo dhaldhalaal iyo wax maarata sufro aho ka muuqduu arkay faqawtu waxaan idhi tasawajtu imra'a alansaar waxaad ugu arkay samada allow reer baan la aqal dilay baan guursaday buu nabi allow tasawajtu islaam baan guursaday buu faqaala wuxuu ka qasdaqtaha meeqaad meher oga dhigta faqultu nawaat wasnu nawaatin min dahab soo maray laftigareed wax dhan oo dahaba ayaan meher oga dhigay rasuul allah allah wa fii xadiidi isxaaq min dahabin soo maray وxadثna iبن mثنى qال xadثna abu dawud xadثna شhucبة can abi xamزةa qaal qaal wuxuu wasmه cabdiرaحman بn cabdالlahi baa la dhaha abi xamزaas can anas bn maliki ana cabdiرaحman تزawج imrأة calى wزn wat bdahab وxadثnii mحamed بن raafici qaal xadثna whb أخbarna شhucب bhada لسان غayr anhu qaal faqala rajul min walid cabdiرaحman بn cوf wuxuu yihi bidahabin dahab buu ahaa waftimirad dahab ah dahab dhan yani qiimihiis iyo qadarkiisa ama wasankiisa iyo miisaankiisa baabu fadiilati ictaaqihi inuu ninku xoreeyo amatan addoon uma yatasawajha uu guursado fadliga ku jira inuu addoon buu lahaa addoommaha jiri jiray inay soo noqdaana waaba dhici kartaa oo mar walba oo ay muslimiinta iyo gaaladu isu dhacaan oo jihaad u imaado oo acdaadii inay diinta qaataan oo ay allaha khaaliqa ah ay caabudaan oo ay addoon u noqdaan diiday ilaahay wuxuu ku imtixaanay inay noqdaan cabdan lilmakhluuq addoomaha inadoomma u noqdaan ayaa markaa ilaahay ku salliday cuquuba wey waa cuquuba markay diideen an yakuunuu cabiidan lilaah addoommo ilahay inay noqdaan markii ay diideen balay ilaahay ay su taageen iyo diintiisii iyo awliyadiisi ayaa waxaa la geliyey taxta awliyaai illaahi wa sulaxaayihi oo addoommo laga dhigay kadib markii laga adkaadoo la maquujiyeyna abwaabtii iyo waddadii rajada loo furay oo in la xoreeyo oo addoonnimo laga takhalluso dee intaas oo waddaa loo maray shareecada qofkii adoon xoreeya xubin walba addoonka uu xoreeya xubintiisa la qaabilinoo jannada lagaga xorayn buu nabiga alayh salaam maxaa intaa loo siiyey si addoonnimo aan loo ogaanin oo loo baabi'iyo islaamku marka waxaa weeyaan waa did ulcubuudiya ooma jeedo mana raadiyo addoonnimo ma raadiyo laakiin qofkii ka fursan weydo wuu noqonayaa kadibna haddee waxaa weeyaan markii la ciqaabo la imtixaamo hadduu hogaansamo waddadii baa loo furayaa intaas oo kafaara ah oo waxaa jirtaa cidqu raaba cidqu raqaba lagu hayo in la zuuriyaa la rabaa mogtahay inuu markaa addoon xoreeyo addoonta wuu xoreeyey ayib gabadhan addoontaa reerkanun bay ka tirsanayd ooy taqaanay meel kale miinan aqoonin haddii laiska sii daayo wayba dayacmi wayba dhumi way fidnoobi dhibaataa soo gaari hooy iyo hooyaad midna ma haysato maxay samaynaysaa ninkiinu dib u guursadaa fiican marka marka wuxuu iskugu daray xorayn iyo inay murwo isaga u noqoto oo reerkii ayba madax ka noqoto laba ajir buu leehay xadaanii hazuhaan بن xarb xadaana ismaaciil yani ibnu curaya can cabdilcasiizi ibni suhaybin can anasin radi allahu canhu ana rasuula allah nabiga calayh salaam hazaa khaybara magaalada khaybar la yidhahdo ku duulay waa magaalo ilaa boqol mayl magaalada madiine u jirto shimaala qarbi bayna jirtaa koonfur galbeed ee magaalada madiine ka jirtaa khaybar nabiga ku duulay calayhi salaatu wasalaam sanadkii toddobaad hijrada iska deganada lagu ogaa nabadaana haamad waxba dhibaataya dhibaatadoodii iyo shirqoolkoodii yuhuud bay waxaa weeyaan niman qadar badan oo ballanka bixid badan oo cadaawaddu ay salka ka qasho wey latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu yahuuda waladiina ashrakuu dadka ugu cadaawad badan weeyaan ilahay baa milasir qur-aanku sheegay marka markii la keli waayey toddoba sano kadib weerar baa lagu qaaday nabigu weerar buu ku qaaday alayh salaam dagaal weyn baa dhacay iyaguna dagaalyahan bay ahaayeen xusuuntoodii iyo tuulooyin badan oo isu dhadhegan bay ahaayeene intii badan waa xoog baa lagu qabtay qaarkoodna way isdhiibeen qaarkoodna waa isdiideen waa meeshii cali bin abi aalib radia allahu canhu lagu dallacsiiyey ee bannaanka lasoo dhigay manqabadiisa iyo fadligiisa annahu rajulu yuxibuhu llah yuxibu llah yuxibu llah warasuul in ilaah iyo rasuulka ay jecel yihin asagana ilahay rasuulka jecel inuu yahay maalintii calamka loo dhiibay deena marxab ninka dhihi jiray uu ka takhallusa imaan doonaa bikitaab almaqaazi ayuu ka imaan doonaa insha allah khaybar buu nabiga ku duulay qaala fa sallaynaa cindaha khaybar agteedaan ku tukannay salaata alqadaad salaatii subax bikhalasin xilli haymamow ah salaadda awalkeedii horuu nabiga tukaday xilli haymamow oo mugdi mugdi ah yaa laga baxay farakiba nabiyullaahi sala allahu alay wasalam wuxuu furay daabadiis wa rakiba abuu dalxa isagana wuu furay abuu dalxa saxaabiga bihi jira zayd binu sahl radia allahu canhu wa ana aniga buu leeya anas radiifu abii dalxata abii dalxa fangalkiisa aan aha oo faraskaan la saaraa gadaal buu ka saaraa neefka xoolaha daabadda iyo dameeraha iyo laba qof hadduu qaadi karo dhibaato ma laha waan la saaraa gadaal baan la saaraa buu leeya laanna waa adeerkiis aabbihiis oo manziladiisa ula joogay hooyadii umu saleem qabay walaalihiis umu saleem ay dhashay dalaalo ahaa abu dalxa fa ah, ajraa nabiyullaahi qiimaha abu dalxay tusaysaa ninka asaga hoos hooyadiis uu qabo oo ay xaggaas maar siduu wiil ooga dhigtay ee u soo dhoweeyey ee xataa uu maaratay garabkiisi iyo gaashaankiis mar walbaba oola socday nabigana khaadimkiis u ahaa waxba ma guulguulin sida dadka qaar ay dhahaan maqlaysaa islaamti baa la guursanayaa ilmaha ma arki ilmay wadataa ma aha shahaabat rijaal ma aha arrinta arrin wanaagsan ma aha ayib faajraa nabiyullah nabigu ilaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu eryey faraskiisii ama daabadduu saaraa fii suqaaqi khaybara khaybar waddadeedi buu ku eryey nabiga calayh salaam jidadkeedi waa ciidan magaalada soo galay waddooyinka waaweynaa baa laga soo galay orod buu nabiga ku soo galay sala allah alayh waali wasalam marka waxaa bannaan inuu qofka faadilka ee qiimaha badan uu wadooyinka orod ku maro way bannaan tahay gaar ahaan hadday xaajo iyo dal meesha ay ku jirto mana aha min khuluwi muru'a maaha min khawaarim lmuru'a min khawaarim almuru'a maaha waxyaalaha muru'ada iyo khiyaarnimada hoos u dhiga maaha ninkan waxa weeyaan orodkan jirkiisibu ku dhisayaa tadriibii iyo buka iyo tababar bay ka tahay fardihiisiibuu ku tababaranayaa waxba dhibaataa male hadduu ordo fii suqaaqi khabar buu nabigu orday calayh salaam wa ina rukbatii aniga lowgayga buu leeyahay latamasu waxay taamanaysay fakida nabiyilaahi nabiga ilahay bawdadiisa calayh salaam waa isku garabdhisayaan garbardayaan marka wuxuu leeyahay bawdadii nabiga calayhi salaam yayloo weyga sao taabanayaan wanxasara alizaar hoosguntigii nabiga uu qabayna waa ka faydmay can fakidi nabiyilaahi nabiga bawdadiisibay maradiisa oga faydantay inxasara iyo xasara alizaaru baa kala duwan nabiga asaga muuna faydan oma qasdin ee orodku ordaayey iyo ixtikaagii iyo cedhidhigii zaxmadii dee meesha ciidankiiba saas uga roordaayee ayaa nabiga calayh salam boodadiisa marada ka soo faydantay maalikiyada daliishadoo leh alfaqidu laysa bicawra xadiikaasay qaateen xadiikan u daliishanayaan kamid ah u daliishanayaan xadikan kuso aroora alfaqidu bicawra jumhuurta qabtana waxay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam xaalad dagaal buu ku jiraa cidhidhigii dartiibaa maradii nabiga calayh salaam uu qabay ayaa saa iskugu riixmeen oo isku cidhidhiyeenoo istaabteen maradiina saas oga faydatay isaga uma qasdin fainii aniga buu leeyahay anas la araa waxaan arkay bayaada fakhidii nabiy nabiga ilaahay bawdadiisa xadideedii baan arkay buu leeyahy sala allah alay wasalam ishaa kaga dhacday falamaa dakhala alqarya markuu magaaladii khaybar nabiga galay qaala wuxuu yidhi allahu akbar ayuu yidhi in allahu akbar la yihahdo markii nasri iyo guuliya la helo allahu akbar baa la leeyahay allahu akbar ida tacajus waxaan la waa la dhihi karaa isticaanada laa xawla laa quwata ila billaah istirjaaca ina lilahi wa ina raajicuun marka allahu akbar buu yidhi takbiirta oo lala imaado fi jihaad iyo markii maarata ilaahay nasri iyo markii la helayo waa ku jirtaa idaa laqiitum fi'atan fadbutuu wadkurullaha kaiira kharibat khaybar ayuu nabigu yidhi khaybar way karawday khaybar way kharrawday oo laga adkaa cadowgii gacanta lagu dhigay cudidma cadowgii awood iyo calar laguma tagnanayo innaa annagu idaa nasalnaa markaan degno bisaaxati qawmin qolo duleedkeed gaalo ah oo muslimiinta dhibtay oo la keri waayo alla iyo rasuulba iyo diinba intaba ka hor imaatay haddaan kor degno fasaaa waxaa xumaaday sabaaxulmundariin kuwii loo digi jiray waa beriisigooda ayaa xumaaday subaxdaasi waxaa la dhahaa sabaaxan nuxuus ah, maalin nuxuus ah oo xun ayaa u waabariisatay ayaga binisbati ilayhim wey muslimiintana nasr iyo guul bay u tahay fasaa waxaa xumaaday sabaaxu lmundariin ayaan ina idaa nazalna ina nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisii iyo saalixiinta wanaagsan ee iclaa kelimatiina ay u dagaalamaya oo xaqa ku taagan ay wax dulmi iyo khadarro iyo xumaan midna aan la imaanin oo idilba waxaa weeye waddadaasa utaagan waddadaasaa u taagan laakiin guusha waxaa lagu laayahay iyo nasriga waxaa weeyaan bal huwa min cindi anfusikum asu ilaahi subxana wa tacala awlama asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana haada qul huwa min cindi anfusikum naftaada dib ugu noqon nasri iyo guul maxaa loo heli waayey naftaada ku noqon isweydiiha adiga maxaa kaa khaldan waddadii iyo jidkii nabiga calayh salaam calaa minhaaji nubuwa jidkii nabiga ma haysaa guusha waa ballanqaad ilahi uu ku ballanqaaday calaa shariiqati itibaac sunati rasuuli ilahi sal alla alay slam waddadii nabiga haddii la qaado wey qaalaha alaaa maraat saddex jeer buu nabiga ku celiyey calayh salaam karo wey qaala waqad kharaja alqawmu qowmkii reer yahuudeed waagu baa u baryay beeraley bay ahaayeen way soo baxeen ilaa acmaalihim shaqooyinkoodii u soo baxeen ayagoo qalabkii beeraha wata ayay soo baxeen lagu fali jiray geedaha lagu guri jiray xagaafkii iyo jaambadii iyo faaskii wax ayagoo wata ayay soo baxeen waa beeraley qoti ah fa qaaluu waxay dhaheen muxamadun wallaahi ayay dhaheen ciidan bay arkeen dee kor fadhiya oo giblan xilli haymamaw hadday soo baxeen waxay dhaheen muxamed baana kor fadhiya iyo ciidankiisi qaala cabdulcasiis wuxuu yihi wa bacdu asxaabina waxay raaciyeen muxamadu waalkhamiis waa muxamed iyo ciidankiisii khamiis ahaa alkhamiis yani aljeysh almukhamas ciidankii shanta qaybood ka koobnaa qaab taagtiig ah oo diyaarsan buu ciidanka u socdaa habqan isdabayaaca ma aha ma habqan ma aha jihooyinkao dhan bay iska xidhayaan waxaa la yidhaahdaa maqdama saaqa maymana maysara qalb shantaa wey ah, ciidan hore oo loogu talagalay inay marka horeba garaacaan oo meesha hore ay sii galaan iyo ciidan muaakhiro oo dambaysa oo yacnii ciidankii saraakiishii iyo hoggaankii iyo ayaana gadaal ka soo wadaa dhanka midigta rag loogu talagalay iyo rag dhanka midaxa loogu talagalay iyo rag gudaha ku jira oo qalbi ah intaasaa ciidanku loo qaybiyaa muxamadun walkhamiis waa muxamed iyo ciidankii faraha weynaaye khams loo qaybiyey shan loo qaybiyey qaala markaasay ku carareen guryihii dib ugu carareen xusuubtoodii albaabihii waaweynaa bay soo celiyeen guryahona min magaalooyinko dhan colaad baa jirtae derbiga lagu xili jiray lagu wareejin jiray adag markaasaa albaabkana albaab ah intaasoo qofuna ay isku tagaan marka la xili marka la furi ayay samaysan jireen oo silsilada ku xili jireen qaala wa asabnaaha waxaan asiibnay khaybar canwatan xoog xoog baan ku qabanay canwa waa intii badneed qaar baa isdiibay wa jumica sabi dadkii lasoo qafaashay haweenkii iyo carruurtii baa lasoo qafaashay dadka lasoo qafaashay yaa lasoo aruuriyey oo lasoo kuusay meel baa la laskugu keenay haddii laskuu keenay haween iyo rag haween iyo carruur iyo waxaas wixii la qabto oo nolol lagu qabto addoommay noqonayaan waa la addoonsanaya oo wixii muqaatiliinahoo dagaalyahanana inuu iska mannaysto iyo inuu fidye iyo ka qaatay iyo inuu laayo intaba u bannaan tahay maa yaraahu alxaakim wey wuxuu maslaxa loo arko isla dagaalyahan bay ahaayeen oo gacanta lagu dhigay fajaaءahu daxya nin la yidhahdo daxya bnu khaliifat alkalbi radi allahu canhu waardaah saxaabi jaliil uu ahaa qiimo badan jamiil oo aad u qurux badan malkuljibriil baanu isku ekaysiin jiray markuu rabo inuu ismaldaho oo isku ekaysiiye si aan loo garanin daxiyuu iska dhigi jiray jibriil malaa'igtuna tashakul baa u bannaan waxay rabaan baysa soo dhigayaan ninkaasaa nabigu u yimid calayhi salaam nin wuxuu ahaa cadiimu qowmihi madax qoomkiisa ka oo casiis ah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah acdinii waxaad isiisaa jaariyatan gabar min asabyi dadka lasoo qafaashay banuu israa'iil yahuudda gabarh iga sii wareegi wade faqaala wuxuu yidhi nabigu idhab tag fakud jaariyata ka qaado waxaa la dhahaa nafli baa la yidhahdaa qabla qasbati alqaniima qaniimada intaan la qaybanin waa lagala bixi karaa nafligaa iyo oo ragga maarata halyeyga ee dagaalyahanka iyo biladsharaf baa looga dhigi karaa istifaa wax la yidhahdana way jiraa oo ninka madaxda ee ciidanka hogaaminaayo asagana kadibna qaybtiibaa bilaabanaysa khumuska laga bixinaya arbacatun akhmaaska kalena haniimadii weeyaan oo muqaatiliintii lugta ku dagaalamaysa iyo dadkii oo ahaa dabaabaadka saaraha fardaha iyo dabaabaadka ayaa siday u kala ahaayeen baa loo kala siinaya liraajili sahmun walilfarisi sahmaan idhab tag fakud jaariyatan waxaa la siiyey idan mulaqa orod ka qaadaa lay kala soo baxdalay gabadh hadduu saa u dhexgalo fiirfiiriyey fa safiya binta xuyay qiimo badan safya bintu xuyay bintu akhdab sayidata qurayrata wanadiir gabadhaasuu ninkaas soo qabsaday saxaabadii waa guurday marka gabadhan maslaxadeeda kuma jirto daxye inuu guursado daxyana maslaxa ooguma jirto xaqiiqatal amri inuu gabadha guursado nabiga inuu gabadhii uu guursado xaas u noqota ayaa maslaxa ku jirtaa gabadhana maslaxa ugu jirtaa waa gabadh madaxa ah. reer madaxay ka dhalatay aabbaheedna madax buu ahaa ninkeeda naga dilayna madax buu ahaa marka gabadh aad qurux badanna way ahayd inuu bixiyo marka guursado hadhow inay isfahmi waayaan oo dabaqaadkaas iyo mansiladii iyo martabadaasi ay isku fahmi waayaan oo ay ku adkaato culaad ku noqotaa dhici karta ayaduna culays bay ku tahay iyo ihaano oo martabadii iyo booskii ay fadhin jirtay hoos baa looga dhigay nabigana calayhi salaatu wasalaam inay guursato danbaa ugu jirtoo martabadii ugu sarraysay inay heshay oo kaba fiican tii hore marka calaa kulli xaal waa laga wareejiyay xikmadaasana looga wareejiyey doonaa faqaala rajulun wuxuu yidhi jaa rajulu ilaa nabiyillaah nin baa nabiga u yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah actayta daxiya waxaad siisay safiya miyaad siisay binta xuyayi aheed sayidii quraydata wanadir qurayda nimankii reer banu quraydaa yahuudaha iyo reer banu nadiir sayidkoodii ciddoodii iyo aabbaheed iyaa sayid ahaa ninkeedana sayid buu ahaa maa tasluxu ooma bannaana gabadhaa ooma habboon in lala kadeemooye adigun bay ku habboonta waa gabadh dabaqadaasii usra maalika qoys boqortooye ay ka soo jeedaa gabadhana sidaasa ay ku qanciyey reerihii reer yahuudeedaana waxyaalaha nabigu u guursan jiray waxaa ka mid ahaa taaliifu lqulub qalbigooda kusoo dumi jiray inay qaraabo noqdaan qoysaad kusoo galaan diinta oo kusoo dhowaadaan oo cadaawadda iyo xasaasiyaadka uu baxo marka xikmadaasa ku jirta qaala wuxuu yihi nabigu udcuuhu biha u yeera qaala faja udcuuhu u yeera daxya bihaa macaha bada gabadha soo wata musaaxib wey musaaxaba lilmusaaxaba gabadhaas oo wata keena qaala fa ja'a biha gabadhii buu la yimid falammaa nadara ilayha anabiyu nabigu hadduu fiiriye calayhi salaam qaala wuxuu yidhi khudhaa qaalataa jaariyata min asabyi gabadh kale oo ciidanka dadkala soo qafaasha ka mid a ah, orad qaado hayraha aan middan ka ahayn ilaan marka hore dadkii racyadaada loo marinaya hadda waxay noqotay gabadh madaxa midda kalena min sulaalati duriyati haaruun annebi ibnu cimraan ayay noqotay gabadhii abtirkeeda wuxuu galay nabi haaruun buu galay adeerkeedna muuse nabi muuseu noqday marka gabadhan reer nabi ka soo jeedo guri nabi unbaa ku fiican oo la gelin karaa xikmaduna waa sidaas gabar kale guursada orodka dhaaf baa layidhi hadduu madaxa yar ka ororiyey tukala ku darso tukala ku darso tukala ku darso xataa ucdiya sabcata ru'uus toban gabdhood baa la siiyey oo leer qaado tanun qalbigaa ka sii daa qaala waactaqahaa nabigu waa xoreeyey isaga inuu addoonsadu reebay nabigu wuxuu yidhi alaysa xor baaba tahayba watazawaja waana guursaday fakana lahu ajraani sala allahu alayh waalih wasalam faqaala lahu haabit haabit baa anas wuxuu weydiinayaa abaa xamza abaa xamzo waa anas binu maalik maa asdaqaha muxuu meher uga dhigay qaala nafsaha nafteedii oo waase actaqaha intuu xoleeyey watazawajaha guursaday wa jacala citaaqaha sadaaqaha xoraynta uu xoreeyey buu meher oga dhigay maxaa ka fiican qof addoonaha oo la haystay oo la yidhi xor baa tahay qiimo weyn baa ugu fadhidaa xataa ida kaana biariiq jidkii markii la socdo maka iyo madiina waxaa khaybar iyo madiina isku xidhaayoo lasoo rogmaday oo gabadhi ay istibraa wax lailaaha lagu sameeyaan addoonta ninbaa qabi jira leereeye ciddadii sidii ciddadii caadiga aheed ee saddexda quru ahaa iyo saddexda ma aha istibraau raxim baa lagu samayn hal mara caada inay ku dhacdo oo la ogaado raximkeeda iyo caloosheeda in waxba ku dirin waa ah, ku dhacay caadadii waa la ogaaday umu sulaym baa loo dhiibay oo hubisay oo xaqiijisay kadib jahazatha lahu waxaa nabiga u diyaarisay umu surayn umu sulaym baa nabiga u diyaarisay waddadii oo la socdo waadu meel yar degaayo ayaaba nabiga calayh salaam loo soo gelbiyey fa ahdadhaa lahu nabigay u soo hadiyeysay gabadhii min alleyli habeennimay u keentay waa xaaskiisii iyo zawjadiisii weye nabiga sala allah alay wasalam fa asbaxa anabiyu nabigu wuxuu noqday calayh salaam caruusan aroos buu noqday ama caruusan xaalu waa bariistay marka tan waxaa weeye ihdaau lmar'ati bileyl in haweenayda habeennimo lasoo gelbiyo way bannaan tahay ka hada alxadiid in maalinnimo la gelbiyana way bannaan tahay an soo marray ma sheegi karta ya caaisha maalin cad baa lasoo gelbiyey soo ma hadda reer baadiyaha nugu xeeran gobollo gabdhaha soo gelbiyaan caaw dhan baa la durbaan tuman aroortii baa lasoo gelbiyay ah. marka dhib ma leh maalin haddii lasoo gelbiyo haddii habeen lasoo gelbiyo intaba waxaa weeyaan waa bannaan tahay fa nabiyu sal slam caruusa faqaala inaga qodheenna waktigii eh, xilli waxaana soo martay karoonihii u amsa karoone iyo badow iyo xasunaada casar dheer lagu shidi jiray faqaala wuxuu yidhi man kaana cindahu shayun ninkii wax haya falyajidih ha keeno ninkii wax isku soo dardara arooskii tanna waxaa weeye aqalgalka iyo arooska cuntadiisa aqalgalka waa laga hormarin karaa oo gabadha la gelbiyo kadib wixii cunto oo la heli kara markaa waa lala imaan karaa waa la aroosi karaa waa bannaan tahay in cuntadii la cuno oo deena gabadha saa loo soo gelbiyan ayadana way jirtay man kaana cindahu shayu ninkii waxaya falyajib bihi ha keeno saxaabadiibuu nabiga saa ku leeyahay waxaad haystaan isku soo dardara raalli iyo nus bay weliba aad baa ugu farxayn arrintaas halaabayda iyo tabarucaadka qayb qaadashada arooska nabiga laga qayb qaadanayo waxaa weeyaanu yani min ascad الnaas ayay noqdeen aad bay ugu farxsan yihiin qaala wuxuu wabasaba nican nabigu wuxuu fidiyey masalle alaab lama wato masallaa la fidiyey magad laga sameeyo maqaar laga sameyo la magdiyey oo iska maro oo kale ah lagu tukan markii rabaa cuntada lagu ridan yaa sufa laga dhigtay sufra la dhihi jiray dhulka intii aarta xoogo loo yarqoday ayaa saa loo dhex dhigay waa sida maarata dee weelasha haddaba waa teendooyinka xoolaha lagu waraabiyo kale marka saasaa loo dhex dhigay qaala fajacala arajulu ninbaa wuxuu gudagelaya ji'inuu la iman bilaqit caano burcad ah oo la angejiyey buu la imaan wuu ku ridi wa jacala arajulu nina wuxuu gudagelaya ji'inuu bitamri timir kuna in timiruu walaayo keeni wa jacala arajulu nina wuxuu gudagelaya ji'inuu bisabri subag kuna xooga subaguu keenayaa waa caano la angejiyey iyo burcad subag ah iyo timir intaasaa la isku keenay faxaasuu xaysa way isku darsadeen xaysar isku dar isudarka waaa kala duwan isu dara waxaa la dhaha xays federationka faxaa suuxaysa oo isu dara isu dar sidaasaa marka la deena laisku dhuuqay subagii iyo timirtii iyo caanihii oo macaan baa lasu cunay oo lasu arooska nabiga wakaa sala allah aleh waali marka hadda xaaladda la jooga iyo siday kugu qabata wey arrintu ilaa w ilaa meel hebel iyo sakfigaa fulaana ha la gaaro shardi ma ah, wixii markaa la hayo lagu danguto reerkuna gadaal buuba ka sii dhismi karaa oo wixii markaa la helaa guriga lasii gashan karaa oo la diyaarsan karaa shardi maaha boqol kiiba boqol marka horeba in ah, furaha lasoo xiga maaha oo la yihahda kaale guriga soo fiiriya iska soo fiiriya guriga iska soo fiiriya mataqaanaa ya sida loogu wado guriga loogu wado loogu wado markii waxba la dhigo qaraabadii gabadha dhale iska soo fiiriya yani markaas intay fiiriyaan bay dhahayaan shay hebel baa maqan shay hebel kursigii waxaa maqan canjeerada lagu dubaayo yaa maqan bir canjeerada yaa maqan keena marka waxaa weye wixii la heli karo oo markaa la haaban karo arooskii intii laga dhigto ninna waxaa weeyaan dhinaciisa biyo kama hagradee gurigiisii reerkiisu daaya maxaa suxaysa fa kaanat waliimata arooskii nabiga calayh salaam sidaasu ahaa waa afdalu lkhalqi khalqiga ninka ugu fadli badnaa calayh salaatu wasalaam wa atharu nisaa haweenkii ugu daahirsanaa adduunka safiya bintu xuyay binti haaruun annabi ah, nabi haaruun calayh salaam bay ku aftirsatay muusena waa adeerkeedu markay wax ka sheeg sheegeen haweenka nabiga qaar kamid aho dhaheen yahuudiyad baa tahay yaa nabi alai slam wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa aabbahay waa haaruun adeerkeena waa muusa waa tuma midda aabbaheed uu nabi yahay sicri waxadaanii abu rabiic azahraani qaala xadaanaa xamaad yacni ibnu zayd can haabitin wacabdilcaziiz bnu suhayb can anas bni malikin xaa waxadaanaahu qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa xamaad yani ibna zaydin can haabitin washucayb bni xabxaabin can anasin xaa xadana qutayba bnu saciid bnu jamiil qaal xadaana abu cawaarat alwadax can qataada wacabdilcasiiz camana sixaa xadaana muxamed bn cubayd ilgumari qaal xadaana abu cawaarat alwadax can abi cuثmaan alnahdi can anas bn malikin xaa waxadaana zuhayr bnu xarb xadaana mucaad bnu hishaami xadaana abi can shucayb bn xabxaab can anas bn malikin xaa waxadaanii moxamed bnu raaficin qaal xadaana yaxya bnu aadam cumar ibnu sacdin wacabdrazaq bnu hamaam jamiican can sufyaan bay ka wariyeen can yunis bni cubaydin can shucayb bn xabxaab can anasin kulluhum can nabiyi sala allah aleh wasalam annahu nabigu actaqa safiyatan wuu xoreeyey wajacala cidqaha xoreynteedii wuxuu ka dhigay sadaqaha meherkeedii wa fii xadiidi mucaadi can abiihi tazawaja safiya buu guursaday wa asdaqaha cidqaha wuxuu meher uga dhigay xoreynteedii qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya akhbaranaa khaalid bin cabdilaahi xamaad khaalid bin cabdillaahi daxaaq can mudarifin can caamirin bn shalaaxiil can burdata can abi muusa alashcari qaal qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam fi ladii midka yuctiqu xoreen jaariyatu addoontiis uma yatazawajuhaa guursani falahu ajraani lahu ajraan laba ajir buu leeyahay xorayntii uu xoreeyey ajirku ka helay iyo cifadii gabadha iyo ilaalinteedi iyo kafaalaqaadkii uu guursaday laba ajir buu helay qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana cafaan bn muslim bn safaar qaala xadaana xamaad bn salmt dinaar qaala xadaana haabit bn aslamin can anas bn malikin qaal kuntu ridfa abi dalxata abu dalxaan nala saaraa hasha gadaal kala saaraa yaama khaybar maalintii khaybar waqadamii gomadahayga tamusu waxay taabanaysaa qadama rasuulilah nabiga gomadihiisa iyo lugihiisa wasgarba ordaayeen wey marka waxaa istaabanayeen san ugu talagelin qaala faataynaahum reer yahuudeed khaybar waan imaanay xiina wakhtigii basaqati shamsu qoraxda ay soo baxday waqad akhrajuu ayagoo la soo baxay mawaashiihim xoolahoodii xaraysnaa soo bixiyo xerada ka soo saaray wa kharajuu bifu'uusihi faasaskoodii la soo baxay wamakaatibim dembiilahoodii ay ku rabeen kusoo gurtaan alaabta iyo qudaarta iyo timirta iyo wa muruurihim xagaafkoodii muruuqa xagaafka beerta waa lagu xaaqay ee keliyaha keliga lagu hagaajiya kanaalada ayaa la yidhaahdaa faqaaluu waxay dhaheen muxamadun huwa haada muxamadun muxamed iyo walkhamiisu ciidankii weynaawe ah, jaysh muhamas qaala waqaala rasuullah nabiga alay slam ba wuxuu yidhi kharibat khaybar way kharowday maanta kadib gacan yahuudeed kusii jiri mayso awoodoodi gacantaa lagu dhigay laakiin awood ma laha beertiibaa waxaa layidhi kasii shaqeeya idinkoo korka mas-uuliyaddiida lagala wareegay nisna qaata camalkiina ku qaata nisna kusoo shubaa koontiga iyo maqaarka muslimiinta saasay nabiga xilligiisii abubakarba ku noolaayeen khiyaamadoodiiba haddana looga maara waayey xilligii cumar radiallahu canhumaa la raray oo laga saaray marka ayagaa lama dulminina ayagaa daalimiin ahaa kharibat khaybar inaa anagu idaa nazalnaa markaan degno bisaaxati qowmin qolo duneedkeed gaaloo loo maara waayo fasaaa waxaa xumaaday sabaaxulmundariin kuwii loo digaayo subaxdooda xumaatay saaka waa lagu fadhiyaa waa lagu waabariisay qaala wahazamahum llahu caza wajal ilaahay baa jabiyey nasriga iyo guusha inaad adi isku fiirisa ma aha ilaahay baa guusha keena wama nasru ila min cindi illah ilahay xaggiisu ka ahaaday wahazamahum llahu caza wajal ilaahay baa jebiyey wawaqacat fii sahmi sahmi waxaa ugu dhacday daiyata wawaqacat fii sahmi daxiya daxiya sahmigiisa waxaa ku dhacday oo u helay idankii hore loo idmay jaariyatun jamiila gabar qurux badan safiyo weeye fashtaraahaa rasuulullah nabiga calayhi salaam baa ciwad ka siiyey bisabcati uusin toban madax toban addoon oo kale laga siiyey oo lagu bedelay ishtarahda beec ma aha waxaa weye ciwaad mucaawada iyo khawaadirtiisa lagu ilaal tan iska dhaafat kuwan qadaw marka fasaarat safiyatu safiya safiya waxay noqotay safiya istifaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u bannaaneen iyo ninkii marka muslimiinta madax u ah intaa qaybtada la gaaray inuu la baxo faras seef adoon midkuu raba ula baxo uma dafacaha ilaa ummi sulaym ummu sulaym buu ku wareejiyo gabadhan qabo agtaada ha ku dhammaysato istibnaha kadibna soo diyaari tusannicuhaa inay hagaajiso lahu nabiga u samcayso wa tuhayibuha ay u diyaariso qaala waxsibu qaala inuu yidhi wa tactadu fii beytiha gurigeedana ay ku diyaargarowdo tactaduda min alictaad wey diyaargarow wey ee min cidda maaha cidda ma gasho cido ma gashee istibra ayay galaan hal maroo xayd hadduu ku dhaco istibra'ad ala guursan galaan wahiya safiya gabadha laga sheekay waa safiya bintu xuyay qaala wuxuu yidhi wajacala rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yeelay weliimataha arooskeedi atamra timir iyo walaqadi caana la angejiyey iyo wasamra subag laisku dardaray oo faxusat ilardu dhulkii baa loo yar qoday afaaxiisa qoditaad baa loo qoday oo godad la qoday godadkiibaa waxaa dhex geliyey dheena ambaax midax masalla ayaa saa loo dhexgeliyey masallahaas marka ayaa korka waa waal waal baa dhulka laga samaysay si carrada looga ilaaliyana midaxa iyo masallahaasaa loo dhexgeliyey kadib baa timirtiimiya caanihii adkaamiya wxu keenkay subagii wajiha waxaa la keenay bilambaaxi masallooyin baa la keenay fa wudicat fiiha dhexdeediibaa waxaa la dejiyey fiiha afaaxiistii afaaxiistii godadkii baa lasaa loo dhex dhigay masallihii wajiya bilaaqiiti caana aan gegay wasabni subad yaa laisu timir fa shabica waa ka dharkeen qaala wa qaala waxay dhaheen laa nadri ma ogin atazawajaha nabigu gabadha miyuu guursaday oo ummahaatulmu'miniinkii bay ka mid noqotay xor ah am ittakhadahaa ma uu ka dhigtay umu waladin sida gabadhii la dhihi jiray eh, ibraahim hooyadiis maariyat alqibdiya oo kale miyay noqon doontaa mise waa xor ummahatulmuminiin ka mida ah? yay isu qabteen qaaluu ayaguna isku jawaabo waxay dhaheen in xajabaha hadduu ijaabo fahiya imraatu waa xaaskiisii xor wey hadduu sida gabdhaha xorta xijaabo wain lam yaxjaba hadduuna xijaabinna fahiya umu wey addoon wey waxaa lagu kala garan jira addoommaha iyo gabadha xortaa ah. xijaabka lagu garan jira nacam falamaa araada markuu doono yarkaba xaj inuu nabiga uu gaadiidkii fuulo oo guuro xajabaha gabadhii xijaabay hawdad buu sameeyey faqacdad waxay fadhiisatay calaa cajzi lbaci rintigii iyo neefkii geela nabiga u saaraa hashiisa u saaraa yuu miskahaya gadaashii damba ka fadhiisiiyey facarafuu waxay garteen saxaabadu annahu nabigu gabadhan qad tazawajaha inuu guursaday xor tahay falamaa dalow min almadiina markay madiine u dhowaadeen dafaca rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga ayaa asraca degdegay markuu madiine arko nabigu waa falxi jiray markaasuu intuu hashida dejiyey u dhaqaaqay wadafacna annagana waan yar orobnao waan dudnay qaala facadarat inaaqatu alcadba hashii nabiga cadba aheedee nabiga iyo xaaskiisii ay saaraayeen ayaa simirraxoota dhagax ku turaanturootay wanadara rasuulullah nabigaa faniinay sala allah alay wasalam wanadarat umulmuminiin safiyana iyaduna way faniintay way dhacday labadooda halka dhulka ku dhaceen faqaama nabigu markiina waa booday fasatarahaa gabadhii buu asturay marada ku daday waqad ashrafat innisaa haweenkii marka socday ee hawdajka saaraa ayaa saa soo hanqalocsaday oo gabadho dhulka taallay saa u fiiriyeen faqulna waxay dhahen abcad allahu yahuudiya yahuudiyadda allaha togeeyo inkaana ku dhacdo dirba fiiri shumigeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam baa simbirraxooday halkaasi ka wadaan ha ka nabiga calayhi salaam qadaa wa qadar qadaa wa qadar wey ah, qadar ilaahay baa dhacay qadaa dhacay gabadhan waxma gaarin nabigana suubanahana waxba ma gaarin calayhi salaatu wasalaam ayaguna hadalkaasi ay ku hadleen kumina asiibin qaala qultu yaa aba xamza xamw awaqaca rasuul nabiga ma dhacay alay slam dhux ku dhacay qaala ii nacam wallahi baa ku dhaartay laqad waqaca waa dhacay waxbase ma noqonin waa ka kacay rasuul qaala anas wuxuu yidhi washahidtu waliimata zaynab zaynab arooskeediina waan ka qayb galay buu ilahay iyaduna fa ashbaca annaasa nabiga dadka wuxuu ka dharjiyey khubsan kibis iyo walaxman hilib hilib iyo aribaaba la qalayba aroos u weynaa baa dhacay wa wuxuu ahaa yabcadunii nabigaa idiri jiray fa adcu nnaasa dadka loogu yeeri jiray arooska iyo weliimada falamaa faraqa markuu nabiga bogay faraqa markii weliimadii iyo wixii la bogay oo dadkii loo wada qaybiyey saxaabadii intoodii badneed ay kaceen laba nin baa iska fadhiisatoo kici weyda qaama nabigaa kacay watabictu ana waan raacay buui labada nin ee fadhidaan ordaya soo dhowaada hadda wax soo dhowaada layihahda jirto iska sarbeed fiicanoo reer magaalnimaa tag lama dhaayo qofka soo dhawow baa lee qofkii caqliga marka wuu fahmaya nabigu waa ka xishooday fatakhallafa waxaa haray meeshii ku haray rajulaanan laba nin istanasa bihimaa alxadiiu sheekadu ay weheelisay sheekadii baa u macaanaatayoo lam yakhruja mayna bixin laba nin unbaa kaa warqaadashay iyo isku tiirin bilowday iyo inaan meesha walaga kaxinba sheekadii ba u macaanaatay cuntadii ay cuneen meeshay fadhiyeen gurigii nabiga gabadhiina waa la soo galbiyey oo gurigii ku jirtaayoo xishood dadkiibay xaggaas iyo derbiga ee madaxa la aaday waa intaan xijaabka la soo dejinin fa jacala yamuru nabiga calayh salaam wuxuu guda galay inuu marayo calaa nisaa haweenkiisi haweenkiisii kaluu saa u soo marayoo wayusallimu calaa kulli waaxidatin minhunna mid walba waa salaamaya haweenkiisii kale ee uu sii qabay salaamun calaykum buu ku lahaa kayfa antum seetihin yo ahlulbayt reeryow ahlulbaytow ka warrama seetihin fayaquuluuna waxay dhihi jireen bikhayrin ya rasuula allah kayfa wajadta ahlak gobnimada iyo qiimaha fiiri haweenkii nabiga calayh salaam wixii maseerka uu shayska dhaliiciya yahay haddana xaaladda nabiga joogta in la carqaladeeyo oo gafuurka loo tuuro oo la yidhahdo meeshaad ka timid ku noqo arrintaasi ma aha ikhyaarnimo hadal wanaagsan bay sugannahay kayfa wajadta ahlaka reerkaada cusbaa ka waran seed heshay fayaquulu wuxuu leey bikhayrin khayr baan ku helay falamaa faraqa markuu bogay salaantoodii rajaca gurigiibuu ku laabtay falamaa ra'aynaahu markaan aragnay qad rajaca rajaca waa soo noqda wa rajactu waan soo laabta anna macahu falamaa balaqa albaaba albaabkii nabiga markuu gurigii cusbaa uu soo gaaray idaa huwa birajulayn labadii nin qad istaanasa bihim alxadiid sheekadii baa weli usii dheeraatay oo weheshanayan waa sii wadaanba falamaa ra'aynaahu falamaa ra'ayaahu markay labadii nin arkeen riwaayat buhaari laba saddex jeer bay uu nabigu laa markii saddexaad ayay baraarugeen nabigoo intuu soo istaago soo fiiriy haddana noqonayo iga kacay inuu dhulka cishoolaya ah. fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaqi nabigu wuu inaga xishoonaya ilahay baan xaqa xishoonina ha gelina guryaha nabiga idan la'aan cuntadana ha sugine markay bislaato intaad gashaan kadib fa idaa dacintum markaad cuntada aad cuntaan ood bogtaan waxaa la yidhi arrintaas marka nabiga calayh salaam markay arkeen dambe way kaceen qaamaa fa kharaja waa baxeen fa wallahi waan ku dhaartay maa adri moogi yulaha anas ana akhbartu inaan nabiga aniga u sheegay nimankii waa kaceen aanaan irin am unzila calayhi lwaxyi waxay u soo dejiyey liannahumaa qad kharaja inay baxeen nabiga loo sheegay in kale ma kala garanayo farajaca waa soo laabtay warajactu macu waan la soo laabtay falamaa wadaca rijlahu fii asufati ilbaaq albaabka markuu iridkiisa nabiga saa u taagan yahay meesha laga tallaabsado oo nimankeeda ay baxeen anasna khaadim ku lara nabiga wey ilaa iska galbalodho la socon arqal xijaab nabiga xijaabkii iyo daahii uu sii daayey baynii aniga iyo wa nabiga xijaabkii baa la sii daayey anas banaanka lagu reebayba waanzla allahu tacala hadihi alaaya laa tadkuluu buyuuta nabiyi ila an yu'dana lakum ilaa dacaamin kayra naadiriin inaa duciitum haddii nii cuna baa la yidhi marka waxaa la diiday waxaa weeyaan sheekada walaa mustanasiina lxadiidi ina dalikum kaana yudii nabiy nabiga arrinkaa way dhibaysaa ma yastacyi minku an yaxshura wallahu laa yastacyi min axad marka aayatulxijaaba soo degtay waidaa saaltumuuhuna mataaca fasaluuhuna min waraa'i xijaab wataan aayatulxijaab bannaanka un kala hadla ila an yudana lakum xadaanah abubakr bin abi shayb qaal xadana shababat xadana sulayman can thaabit can anas xaw xadanii bihi cabdullah bnu hishaam cabdullah bnu haashim bnu xayaan walabdullah labas cabdana sulayman mugiira can thaabit qaal xadana anas bin malikin qaala saarat safiyatu duxiyay marka hore u sugnaatay safiya dadkii lasoo qafaashayay ku jirta fii maqsamihi qaybtii hore ee la qeybiya isagay ugu dhacday oo la siiyey wa jacaluu waxay guda galeen saxaabadu yamdaxuunahaa inay ammaanayaan safiya cinda rasuulilah nabiga agtiisa gabadhaa qiimaha badan quruxda badan sayidada aabbaheedii ninkeeda sayidka ahayeen halka ka soo jeeda qaala wayaquuluuna waxay leeyihin ma ra'aynaa fi samyi intii lasoo qafaashay midlaha gabadh lamida kuma jirin qaala fabacata ilaa daxya nabigu wuxuu u yeeray daxye carabkii baa la saaray gabadhii ninkii asaga waa laga hali waayey inuu marka arrintaas soo afjaro gabadhana meeqaamkeedii la mariyo <coughs> faacdaahu biha faacdaahu wuxuu siiye daxya biha bibadeliha gabadha bedelkeedii maa araada intuu ku qanci karay ilaa toddoba la siiyey uma dafacaha ilaa ummi hooyadii anas wuxuu le hooyadii umu sulaym buu nabigu u dhiibi gabadhii faqaala asbixiiha hagaaji qaala uma kharaja rasuulula sal slam min khaybar khaybar buu ka soo laabtay xataa idaa jacalahaa fii dahrihi dhabarkiisa markuu u duway khaybar oo uu khaybar dhabarku u duway ka tegay nasala wuu degay sahla meel yidhahdo uma daraba calayha alqubba teendo ayay nabiga u samaysay falamaa asbaxa markuu uu waagi u badiyey qaala rasuul lah sala allah aleh wasalam nabigaa loo gelbayay gabadha habeenkii nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi man kaana cindahu fadlu zaadin xoogo cunto dheeraadoo sahay ninkii haysta cunto bisin falyatinaa biha noo keeno qaala fajacala arajulu yajiiu bifadli tamri ninkii xoogow timirahoo dheeraadka ahayo uu keeni wa fadli sawiiqin sawiiqa waa xoogow babaca iyo qaloonka la shiiday weeyaane xataa jacaluu min daalika sawaadan in kuusanoo madow oo xaysan isku dardar ayay isku noqotay sawaadka yani wax meel lagu aruuriyo meel ka muuqda yaa sawaad la yihahdaa shiqsa wax muuqda oo xaysan laakiin isku dardar ah fa jacaluu waxay gudagaleen yaakuluuna inay cunaayeen min dalika alxays isku dardarkaa fadeeshinkay cuneen wayashrabuuna waxay cabbeen min xiyaadi jamcu xaw darar ilaa janbihim dhinacooda yaallay oo min maai samaai biyaha badda ah biyaha samada ah biyihii samada maai samaa oo xareedahoo da'day oo meeshan ku jirta balliyo ku jirta iyo dhiijaamo iyo meelaha wakaabaha biyaha yaryarkaa ah la yidhahdaaye ayay ka cabbeen intaasay isku heleen arooska nabiga maanta halkaasu ka dhacay qaala faqaala anas la wuxuu yidhi guulla waa la soo gaaro oo khaybar baa gacanta lagu soo dhigay magaaladii ugu timir badneed ay caaishadii ay tirtay saxaabada markii la qabtay khaybar waxay dhaheen alaana nashbacu min atama haddaan timir ka dhargeynaa khayraad badanoo timir badan baheed ilaa yoomina haada timirteedii sidii bay u jirtaa oo beerihii iyo timirtay u leedahay faqaala qaala anas wuxuu yidhi fa kaanat tilka sidaa taa waxay ahayd fakaanat tilka waliimatu rasuulilah rasuulka ilaahi sal allah aleh wasalam weliimadiisii wey sal slam fakaanat tilka waliimata rasuulilah rasuulka ilaahay arooskiisii calayhaa uu safiya aroosay qaala fadalaqnaa waan tagna xataa idaa ra'aynaa juduura almadiina magaalada madiina jidaaradeedii markay noo muuqatay hashashnaa waan bayraqnay ilayha hashigu waxaa weeyaan farax iyo xogow kifo oo fuleeda qofku ku aad u farxo oo meeluu jecel yahay wuxuu jecel yahay u kusii socdo farax iyo waxbaa ku jira markaasuu deena wuxuu noqonaya qof khafiif ah hashashnaa intaan faraxnoon dholo caddeynoon fududaanay ilaaha xagga madiina un dholo caddeynoy u bayrarnay fa madiyana awrtii aan saarrayn baan dedejinay rafacnaa waxaa weeyaan ee asracna kor baan ugu qaadnay hogaankii oo markaasaan deena kaxaynay oo socodkii baa kor u qaadnay wa rafaca rasuulu lahi sal slam madiyatahu nabigana gaadiidkiisii hashiisa caldhaheed buu yar eriyey qaala wasafiyatu safiyana khalfahu gadaashiisay fadhiday qad ardafahaa rasuulullah nabigaa fangeliyey xalsiisii weeye qiimaha badneed qaala wuxuu yidhi facatarad madiyatu rasuulilah hashii nabiga calayh salaam baa sibirraxootay oo dhagaxiibay ku turaan turootay fa sulixa waa la legday nabigu wa sulixat gabadhiina waa legday umaa umulminiin nabiga xalsiisana way dhacday qaala falaysa axadun min annaasi yandur ilayhi saxaabadii qof fiirinaya ma jirto ilayhi nabiga walaa ilayha xaggeeda nabiga hadduu dhacay gabadhina ay duushay la fiirin mahayo waa intaasee gabadhii cawradeedii la arko madaxa aggaa loo sii wada jeediyey abudalxa intuu wejiga maro saartay yuu xagga nabigu u habagsaday oo yidhi fidaa'aka abi wa ummi hal asaabaka shay nabi allow waxbuu ku soo gaaray markaasuu wuxuu yidhi maya hooyadiin gaara xataa qaama rasuululahi nabiga calayh salaam baa deena kacay fa aa asturay rasuulka calayh salaam saxaabadu waa ka maageen waa ka istaageen qaala faataynaahu nabiga calayh salaam baan u nimid oo nirnimo allow maxaa ku gaaray faqaala wuxuu yidhi lan nudara dhigna ma gaarin ah, qof hadduu waxba gaarin weyn inuu dadkiisa ka walbahaariye ma aha waa fiicnaya waan roona inuu yidhaahdo ayaa fiican lam nudar meelna nama jabin waan roonnahay buu nabigu qaala fadakhalna almadiina magaalada madiinaan galnay fakharaja jawaarii nisaa'ihi haweenkii nabiga calayhi salaam gabdhihii la joogay iyo addoommahoodii yaa soo wada baxay warkii baa la maqlay nabiga gabar buu soo wata oo xas buu guursaday o aras buu garay yatara'aynaha ayagoo istutusaya waata waata waata leh wayashtumna caay bisarcatiha bisababi sarcatiha ladintii iyo ciddii ay dhacday baan ayada loo nisbeenaya adaa nabiga riday bay leeyihiin arrintaasna sakiire iyo maseere ma dhicin safiya waxba dembi kuma lahayn radia allahu canha wa ardaaha hashaas waa ismiruxood waa iska shil shilkuna meel walbuu ka dhacaa wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin